alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed taqsiimu اlkhabri ilaa mutawaatirin wa aaxaad khabarka qaybinta la qaybinayo oo mutawaatir iyo aaxaad loo qaybinayo baa halkan lagu baxsinaya ama laga hadlaya yanqasimu waa qaybsamaya alkhabaru khabarka ayaa qaybsamaya biictibaari طariiqihi marka waddadiisa loo eego waddadaasoo almuusilati gaadhsiinaysa ariiq baa yu'anas wayudakar waa la ta'niisiya waana la tadkiiriya almuusili iyo almuusilati labada mid walba luqa ahaan waa la odhan karaa ariiqaasoo almuusilati gaadhsiinaysa lahu khabarka ila almukhbari bihi ka loo warramaayo gaadhsiinaysa ee loo sheegayo bimacnaa sida uu ku soo gaadhay khabarku ka loo sheegaayo marka loo eego wuxuu u qaybsamayaa ilaa qismayn laba qaybood mutawatirin wa axad mutawaatir iyo axad buu qaybsamaya yani khabarka waa la qaybiyaa jihooyin kala duwan baa laga qaybiyaa mar madmuunkiisa marka laga eegaayo inuu waaqaca waafaqsan yahay inuu khilaafsan yahay marka laga eegaayo waxaa loo qaybiyaa sidqi iyo kadib ayaa loo qaybiyaa marka laga eegaayo yacnii dariiqiisa khabarka ku gaadhsiinaysa marka laga eegaayana mutawaatir iyo aaxaad baa loo qaybiya taqaasiim kala duwan ayaa la qaybiya halkan waxay kaga warramayaan mashaayikhdu xafid allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum khabarka marka sanadkiisa loo eego biictibaari sanad inuu u qaybsamayo mutawaatir iyo aaxaad u qaybsamayo mutawaatir iyo aaxaad maxaa la yidhahdaa almutawaatiru tacriifuhu huwa fi lugati almutataabicu mutawaatir waxaa luqada gudaheeda lagu yidhaahdaa almutataabicu ka israacraacayaa la yidhahdaa iska daba yimaada arsalnaa rusulanaa tatra bimacnaa iyagoo isdaba joogo mar kastoo rasuul tagaba rasuul kale imana imanayaa looga jeedo tataabuca laga tilmaamaya macnaha luqawiga ay ku timi wa fi lisilaaxi sida heshiiska lagu yahayna maa rawaahu jamaacatun kasiiruun mutawaatir waxaa la yidhahdaa waxay soo wariyaan jamaaco fara badani jamaacadaa badan oo tuxiilulcaadatu ay mustaxiil ka dhigayso caadadu tawaadu'ahum inay isku waafaqaan wa tawaafuqahum inay isku waafaqaan farqiga labada u dhexeeya waxay tahay midna waxa weeye waa isku beegan ay isku beeganto oo waa tawaafuqa midna waa tawaatu'o waa inay isku afgashadaan oo si ay ku ballamayaanoo maqsuud ah iyo si aan maqsuud ahayn midnaba inay isugu waafaqaan ay caadadu mustaxiil ka dhigayso calalkadibi been ay isku waafaqaan oo iskumana beegmi karaan sida muctaadkee la bartay caadada mustaxiil ka dhigaysa mid weliba halkiisa intuu been ka sheego inay beenta iswaafaqdo taasi markaa kama dhalanayso taasi caadadu mustaxiil bay ka dhigaysa inay isku afgashadaanna kama suuragal aho beenta ay ku ballamaan waxay caadadu mustaxiil ka dhigaysaa inay isku waafaqaan been yacni waxaa soo wariyey koox fara badan kooxdaa fara badanoo caadadu mustaxiil ka dhigayso inay been isku afgashadaan ama been ay isku waafaqaan can jamaacatin ay ka soo wariyaan rawaabay ku tacalluqdaa can jamaacatin ay ka soo wariyaan kadaalika sidaasoo kale markaa ah oo sifadaa iyaduna ku sugan waa iyaguna waa fara badan yihiin caadadu mustaxiil waxay ka dhigaysaa inay been isku waafaqaan sidaa waxay kooxiba koox uga warinaysaa sifadaa leh ilaa an yantahiya ilaa uu khabarku ku dhammaado ilaa maxsuusin wax xawaasta lagu idraakayo o lagu haleelayo oo waa maqlay iyo waa arkay uu ku dhammaado marka tacriifku mutawaatir buu tacriifinayaa waana sida markaa heshiiska lagu yahay in mutawaatir saa lagu tacriifiyo shuruuduhu waxaa loo shardiyo ee mutawaatirka lagaga hadlaya intii tacriifka lagu sheegay baa haddana qayb shuruuda loo bedelayaayo qaab shuruuda loo bedelaya intii mutawaatirka tacriifkiisa lagu sheegay ayaa qaab shuruud ahaaneed haddana laga dhigaya wa yushtaradu waa loo shardiyaa fi lmutawaatiri mutawaatirka arbacatu shuruudin afar shardaa loo shardiyaa o an yakuuna ruwaatuhu kaiiriin waxaa loo shardiyaa cidda waa shardiga koowaad waa inay jamaaca soo wariyeen jamaacadaasina waa inay badantay shardiga labaad an tuxiila alcaadatu tawaaطu'ahum wa tawaafuqahum cala alkadib waa inay caadadu mustaxiil ka dhigayso inay isku waafaqaan been oo sida muctaadkee la bartay mustaxiil bay noqonaysaa inay been isku waafaqaan istixaaladaasna waxay noqonaysaa istixaala yani markaa caadada markaysaga mustaxiilku ah yani noocyada istixaalada markaysagaa la qaybiyaayo mid caqlan mustaxiilu ah iyo mid caadatan mustaxiilu ah yani markaa qaybaa loo qaybiya saddex qaybood bay gaadhsiiyaan haalisan yani waxaa la odhanayaa awalan haaniyan haalisan raabican saasoo kale la odhanaya ثالثا أn تستوiya جamيiع طبقاaت السند waa inay sinaato طبقاadka sanadka dhammaantood bisharطayni الsaabiqayni labada sharطi ee hor maray ay ku sinaato ilaa an yatasila ilaa uu gaadhayo oo la xidhiidhayo bilmukhbari bihi ka laga warramayo yani shayga laga warramayo matniga ah ilaa marka uu gaadhayo dabaqaadka sanadku dhammaan labadaa shardi waa inay ka siman yihin waa inay farqi ku kalahayn raabican an yakuuna cilmuhum bidalika xasala can mushaahadatin aw samaac waa inuu ahaado cilmuhum ogaalkoodu bidaalika taas ay ogaadeen xasala mid xasilay can mushaahadatin arag ka xasilay aw samaacin ama maqal ka xasilay waa arkay ama waa maqlay waxaa laga ixtiraazaya laga saarayaa inuu waxa eh, sanadka loo soo taxay inuu ku dhammaanayo arin caqliya ama waa fekeray ama wax la mida ah. tan noocaasoo kale mutawaatir noqon maayo saas aawoodee falaasafada markaa hadalka ay yidhaahdeen in badanoo falaasafada ka midi yani marka ay yidhaahdeen caalamku waa sidaa yani lama odhanayo waa tawaatura waayo waa arin aan xisi markaysagaa ku saabsanayn khabarka ay sheegayaan khabar maxsuusa ma aha waa khabar markaysa marka wa la caqliyeynayo o la garana laakiin mid waxa weeye yani xis markaa ku ma in badan oo falaasafada gaalada ka mida ah hadalkay yidhahdaan caalamku waa qadiim ay yidhahdaan wax ka soo qaad ma leh yani xaqu wuxuu yahay inuu caalamku xaadis yaha oo soo dariyey hadalkaa gaaladana markaysa waa lama yani waxba laga soo qaadi maayo khabarka gaaladu ma tawaatura mise ma tawaaturo khilaaf baa ku jira mashaayikhda muta'akhiriinta in badan oo ka midii ah waxay yidhaahdaan yani tawaaturka islaamnimo looma shardiyo oo waa dhici kartaa khabarka gaaladu marka inuu tawaaturo waa suuroobi kartaa bay yidhahdeen waana sida marka waxa ashaacirada qaarkood ay tilmaameen oo fii bacdi kutubihim ay ku tilmaameen eh, laakiin sida saxiixa ah waa in islaamnimo kolleyba loo shardinayo saas aawoodee culamada qaarkood waxay u nisbeeyeen qowlkaa odhanaya islaamnimo loo shardin maayo inuu markaa yahay mid markaa qowlka ahlu sunnaha mid khilaafsan saas yadaa inay tahay bay qaarkood tilmaameen waana masaa'isha uu sheegaayo abunasri assijsi kitaabkiisa alraddu calaa man ankara alxarfa waasawt yani marka uu ku tilmaamaya ka midta iyagoo ashaacirada ku radinaayo markay yidhaahdeen islaamnimo looma shardiyo in badanoo usuuliyiinta ka midna ra'yigaa waa mareen laakiin saxiixu waxay tahay calaa kulli xaal waa in islaamnimo koleyba loo shardina marka khabarka mutawaatirkii waa in afartaa shardi u oobsadaa waa in jamaaco fara badani ay soo warisaa jamaacadaasi waa inay caadadu mustaxiil ka dhigaysaa inay been isku waafaqaan tiro mucayana ma loo shardinayaa jamaacada bacdi culammada ka midii tirooyin bay sheeg sheegeen qaar yidhaahda waxaa weeye waa in toban marka ay gaadhaan qaar yidhahda waa inay labiyo toban gaadhaan qaar yidhaahda waxa weeye waa inay afartan gaadhaan qaar yidhahda waa toddobaatan waa inay gaadhaan qaar yidhahda cadadu ahli bedrin waa inay gaadhaan yani aqwaal badan aqwaashaasi laakiin daliil male laa daliil calayha qaar waxay dooneen inay u soo deliishadaan adilla aan maqaamka ku saabsanayn sida inay yidhaahdaan maalintii nebigu salى اllahu aleyh wasalam saxaabada uu jumcada tujinaayey ee dabeedna tijaaradii ee markaa safarkii tijaarada ahaa uu yimi saxaabadii kale ay ka tageen tirada ku hadhay labiyo toban bay ahayd marka xadiiskaa sheegaya in labiyo toban ku hadhay baanu ka deliishanaynaa bay yidhaahdeen cadadka tawaaturka loo shardinayo inay labiyo toban yihiin lakiin daliil uguma jiro wax daliili uguma jiro waayo waxaa labiyo tobanku u soo hadheen min warkooda tawaaturaa maya waa cala sabiil itifaaq way ku beegantahy qaar yidhahda waa inay afartan markaa noqdaan oo yani markaa cadadkii afartan u shatiyey laakiin iyadana daliil uma hayaan qaar yidhaha toddobaatan oo nebi muuse wuxuu ka doortay yidhaahdeen qowmkiisii inay toddobaatan raacaan marka toddobaatankii waxa weeye raacay ayaa markaa loo shardinaya bay yidhahdeen qaalha cadadu ahli bed lakin kulu dalika yani daliil ma aha oo mutawaatirka cadad mucayana oo loo shardiyaa ma jiro cadad mucayana oo loo shardiyaa ma jiro waxaa laga eegayaa daabiطkan inuu dhaco an tuxiila alcadatu tawaaطu'ahum wa tawaafuqahum cala alkadib waxaa dhici karta markaysaga min khabar ilaa khabar inay tiradu iskhilaafto oo khabarrada qaarkood cidda soo warinaysa axwaashooda marka la eego la yidhaahdo intaas oo yacni tiro oo soo warisay oo a'immo markaysaga ah yacni inay been isku waafaqaan mustaxiil weeyo ma dhici karto marna waxaa dhici karta cadad ka badan in loo shardinayo khabarrada qaarkood axwaasha cidda soo warinaysa iyadoo la eegaayo yani tawaaturka markaysagaa ah in yani min khabar ilaa khabar isku khilaafaa dhici karta laakiin afar kolley inay ka bataan waa laazim waayo shuhuudda zinada ka markhaati kacayaa dee waa afar haddana afartoodii cadaaladoodaa la haddaan markaa mid waliba inuu cadli yahay la isbaatin dee waxa weeye khabarkiisii khabarkoodii la qaadan maayo taasi waxay ku tusinaysaa khabarka afartu inaanu tawaaturayn ila tawaaturka cadaaladda la baari maayo baa la yidhi marka bacdi culamada ka mid ah waxay yidhaahdeen shan baa markaysaga ay noqonaysaa cadadka tawaaturaya calaa kulli xaal aqwaashaa dhammaantood markaysa waxaa dalil malay qowlka odhanaayo waxaa weeye cadadu ahli bedrin muslimiintu tiradoodu intay ahayd beder markay beder yani saxaabadii ka qayb gashay inta tiradoodu ahaayeen saddex boqol iyo dhowr iyo toban tiradaasaa khabarkoodu tawaaturaya haddii la yidhaahdona waxaa ka dhalanaysa khabar tawaaturay ba inaanu jirin oo sunnada ku sugnayn saasaa ka laazimi lahay marka daabitku wuxuu yahay an tuxiila alcaadatu tawaaطu'ahum wa tawaafuqahum cala alkadib shardiga saddexaad dabaqaadka sanadka isdaba jooga dhammaantood labada shardi waa inay ka siman oo haddii dabaqaadka qaarkood aad u badan yihiin haddana dabaqa dabaqaadka sanadka ka midi ay yar tahay oo caadadu mustaxiil aynay ka dhigayn been inay isku waafaqaan tirada dabaqadaas khabarkaa la odhan maayo waa mutawaatir waayo waxaa la waaye sharطi an tastawiya jamiicu طabaqaati الsanadi bisharطayn الsaabiqayn ficlan inay iswada leekaadana shardi maaha laakiin labada shardi inay ka siman yihiin ilaa an yatasila bilmukhbari bihi taasi waxay noqonaysaa iyadii waxa weeye shardi bay noqonaysaa shardiga afraad ogaalka taa la ogaaday waa inuu yahay xasala can mushaahadatin aw samaac mid xisi ku dhammaaday oo ama waa arkay ama waa maqlay mid ku intahooday waa inuu yahay saas yadaa weyn marka afartaa shartaa loo shardiya aqsaamu lmutawaatir qaybaha mutawaatirku u qaybsamo yanqasimu waa qaybsamaa almutawaatiru mutawaatirku ilaa qismayni laba qaybood buu u qaybsamaa lafdiyin iyo macnawiyin mid lafdiya iyo mid macnawi u qaybsamaa wuxuu u qaybsamaa lafdiyan ilaa lafdiyin waa ka koowaad wa huwa mashtaraka waa kay wadaagaan ruwaatuhu ruwaadda soo warinaysaa fii lafdin mucayanin lafdi gaara ayay wadaagaan milu xadiisi man kadaba calaya mutacamida falyatabawa' maqcadahu min annaar waa sida xadiiska uu nebigu yidhi salى اllahu aleyh wasalam man kadaba calaya kii been iga sheega oo igu been abuurta mutacammidan xaaluu u badrheedhaayo u kasaayo falyatabawa' maqcadahu min annaar ha diyaarsado meeshuu markaa fadhiisanayo ha diyaarsado xaalay meeshaasi ka mid tahay naarta marka ay ka mid tahay xadiiskaasi waa mutawaatir toddobaatan saxaabi in ka badan baa soo warisay abulqaasim atabaraani ayaa ka qoray yacnii kitaab risaale ah ku ururiyey juz buu ku ururiyey markaasuu toddobaatan saxaabi markaysa markaa riwaayadooda ku sheegay marka waa xadiis mutawaatirah waana mutawaatir lafdi badankoodu waxay yidhahdeen man kadaba calaya mutacamida falyatabawa maqcadahu min annaar bacdi ka midna waxay man kadaba calaya falyatabawa maqcadahu min annaar oo mutacamidan bay ka tageen waayo in badan baa lafdiga mutacamidan soo warisay alfaad kale oo ku dhowna waa jiraan man qaala calaya maa lam aqul marka taasi waxa weeye iyadu lafdiga mutawaatirka ah ee lafdi ahaan marka mutawaatirka waa mutawaatir lafdi soo geli mayso man qaala calaya maa lam aqul laakiin man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcdahu min annaar waa mutawaatir lafdi wa xadiisu almar'u maca man axaba iyo sida xadiiska oo nabigu yidhi sal allahu aleyh wasalam almar'u maca man axabba shaksigu wuxuu markaa ahaaday kuwuu markaa jeclaaday la jirkiisu ahaaday oo ku sugnaaday waa mutawaatir waana mutawaatir lafdi saxaabo badan baa lafdigaa u soo warisay marka nooca waxaa la yidhaahdaa mutawaatir lafdi baa la yidhahdaa aaniya macnawiyin iyo mid macnawi ah marka lafdiyin iyo macnawiyin in loo dabdiyo oo qismayni laga bedelaa waa bannaanta waxaa kaloo bannaan saasi waa in la jaro waxaa kaloo bannaan in la godaa bannaan oo la yidhahdo lafdiyun wa macnawiyun humaa labadaasi waxay yihiin qismi lafdiyun mid lafdi ah iyo macnawiyun mid macnawi ah wa huwa ka macnawiga ahi makhtalafat iruwaatu fii alfaadi waa kay isku khilaafto ruwaaddu ereyadiisa isku khilaafaan maca tawaafuqihim fii macnaah iyadoo lala qabo inay isku waafaqayaan macnaha mislu axaadiisi xawdi rasuuli sala allahu aleyh wasalam sida axaadiista ku soo aroortay darka nebiga sala allahu aleyh wasalam kusoo soo aroortoo kale wey waa axaadiisi lmasxi cala alkhufayn iyo labada khuf in la masaxo axaadiista sheegaysoo kale wey yani xawdka nebiga salى اllahu aleyh wasalam waxaa ku soo aroortay axaadiis badan ayaa ku timi alfaaddu waa kala duwan tahay laakiin macnuhu wuxuu isku waafaqsan yahay xawdkii inay sheegayaan oo sugayaan marka waxaa la odhanayaa waa mutawaatir macnawi masxa alkhufayn waa saasi leeg labada khuf in la masaxo axaadiis badan baa ku soo aroortay oo qaarkood qawli ah qaarkoodna ficli ay yihiin marka la isu geeyo majmuuca axaadiistaas waxay ka siman yihiin macnaha inay sugayaan khufeynka in la masaxo marka masxiga khufeynka la masaxaya waa mutawaatir macnawi ila lafdiga isma waafaqsane lafdiga qaar waa qawli kuwa qawligi waa sii kala duwan yihiin alfaadahooda iyo ereyadooda kala duwan qaarkood waxa weeye waa ficli oo ficil ahaan baa markaysa waxaa loo samaynaya markaa masix alkhufayn oo nebigu sala allahu aleyh wasalam u sameeyey majmuuca axaadiista marka laysu geeyo wuxuu noqonayaa mutawaatir macnawi saas yadaa buu noqonaya marka labadaa qaybood ayaa loo qaybiyaa mutawaatirka lafdi iyo macnawi waxaana sii xoog badan ka lafdiga ah kaasaa sii quwo badan waxaa ka mid a ah axaadiista ru'yada sheegaysa inay mu'miniintu aakhiro ilaahay arki doonaan axaadiis badan baa ku soo aroortay soddon saxaabi in ka badan baa soo warisay in waxa weeye mu'miniintu aakhiro ay arki doonaan ilaahay marka waa axaadiis mutawaatira tawaaturkaasina waa macnawi koob iyo soddon saxaabe baan filayaa inuu soo aroorinayo axaadiistooda ibnuqayim aljawziya ibnuqayim aljawziya kitaabkiisa la yidhaha axaadi alarwaax ilaa bilaadi alafraax nawc alcilmi aladii yufiiduhu almutawaatir cilmiga noociisa uu faa'iidaynayo mutawaatirku baa halkan lagu baxsinayaa ama lagu sheegaya wاlmutawaatiru mutawaatirku yufiidu اlcilma alyaqiiniya wuxuu faa'iidaynayaa cilmi yaqiin loo nisbeeyey aladii cilmigaasoo yadaru اlinsaanu ilay uu u dhibgelaayo aadamigu bixaysu si oo laa yumkinuhu aynay u suuroobayn dafcuhu riixistiisa uu daafacayo riixaayo wa hada huwa alxaqu kani waa xaq fainahu naqطcu biwujuudi اlbilaadi alghaa'ibati canna waxaynu qaطcinaynaa oo goynaynaa beledada inaga fog inay jiraan walashkhaas almaadiyati qablana iyo shakhsiyada yani dadka inaga horteen tegey waa qaطcinaynaa ee khabarkoodu si badan inoo soo gaadhay wanajzimu bidalika jazman khaaliya min ataradud waxaanu jasminaynaa oo qaطcinaynaa oo goynaynaa goyn ka maran min ataraddudi yani shaki ka maran jaariyan mujra jazmina bilmushaahadaat yani xaalay markaa marayso goynta aynu goynayno meesheeda ay marayso <clears throat> goynta aynu goynayno meesheeda ay marayso bilmushaahadaati waxyaalaha la arkaayo aynu jasminayno goynin yani waxay tilmaamayaan mashaa'ikhdu raximana allah wa iyaahum in mutawaatirku cilmi yaqiina ah faa'ideeyo cilmi yaqiin ah inuu faa'ideeyo ayay tilmaamayaan marka dani haaliba iyo wax la mida la odhan maayo waxaa la odhanaya waa cilmi yaqiina cilmigaasna waxa weeye si daruuro abu ruuxu yani u rumaysanayaa oo u garanaya oo inuu daafaca ma dhici karto khabarkii aan mutawaatirka ahayn waa dhici kartaa dadka qaarkood inay ka shakiyaan laakiin khabarkii mutawaatirka ahaa cidi kama shakanayso beledde inaga fog oo aynaan arag wayna haddana qaطcan u garanaynaa inay jiraan oo qaahira inay jirto ama baghdaad inay jirto yani waxa weeye waa garanayna manaynaan arag waana inaga fog yihiin midaynu shaahidnayna maaha haddana waxa weeye shaki ma aqbalayso oo haddii ruuxa la ysidhahda ka shaki siiya yani waxa weeye tashkiik ma aqbala in laga shaki siiyo waayo si yaqiinoo qaطciya ah ayuu u garanayaa waxa lagu gartayna waa mutawaatirka waa khabar tawaaturay khabar tawaaturay marka cilmi yaqiina ayuu faa'iidaynayaa khabarka markaa mutawaatirka ah walow sharciyaadka bayaanu ku saabsanayn akhbaarta caadiga hadduu doonaha ku saabsanaado wuxuu faa'iidaynayaa yani waxa wey yaqiin buu faa'idaynaya alaaxaad tacriifuhu huwa ma faqada sharطa faأksara min shuruuط اlmutawaatir الsaabiqة khabarka aaxaadkii maa faqada waa kii waayey sharطan hal shardi buu waayey faaksara ama shardi wax ka badan buu waayey min shuruuطi اlmutawaatiri oo ka mid ahaatay shuruudda mutawaatirka shuruudda mutawaatirku asaabiqati tii hormartay ah tii soo hormartay afartii shardi aynu sheegnay hal shardi oo ka mida ama ka badan hadduu waayo wuu ka baaqanaya mutawaatir waxaanu noqonaya axad axad buu noqonaya marka waxa weeye bididiha tatabayanu alashyaa mutawaatir markaad garatay aaxaadna uu mutawaatirka liddi ku yahay waad garanaysaa aaxaadkii mutawaatirku hore kuugu soo sharxo kuugu soo tacriifiyey kuna tusaaleeyey bes wuxuu kaga kaaftoomay aaxaadkii inuu yidhaahdo shardi shuruudda mutawaatirka ka mida ah ama ka badan hadduu waayo waa axaad bes aladii yufiidu kuu faa'iidaynayo khabarka aaxaadka ahi baa halkanna lagaga hadlayaa ama lagu baxsinaya hada mawdicu baxsi ikhtulifa في akhbaari alaaxaadi waxaa laysku khilaafay akhbaarta aaxaadkaabaa laysku khilaafo fadahaba waxay ku tageen bacduulculamaai culamada qaarkood ilaa annaha laa tufiidu lqaca inaynay faa'iidaynayn qaci yani yaqiin inaynay faa'iidaynayn qaciga waxaa loo jeedaa in qalbiga laga qaciyo oo laga yaqiiniyo laa binafsiha daatadeeda inaynay ku faa'iidaynayn qaci yaqiina oo khabar kastoo axaadi ah, iskii uma faa'iidaynayo e, cilmi yaqiin oo qaطci ah walaa bilqaraa'ini amaaraadna ku faa'iidayn maayo oo iskii yaanu u faa'iidaynay markay qaraa'in iyo amaaraad kale raacaan buu faa'iidaynayaano odhan maayaan culamada qaar baa saa ku tegey wainnamaa tufiidu danna akhbaarta aaxaadkii waxay faa'iidaynaysaa danni dannigana waxaa loo jeedaa danni haalib ah danni raajixa loo jeedaa muطlaqu taradud loogama jeedo oo shakigii hadda danniga soo geli maayo dannigii daciifka ee wahmiga ahaana soo geli maayo waxaa looga jeedaa adan araajix ama adan alhaalib danniga haalibka ama danniga raajixa loo jeedaa dannina marka la iطlaaqo hadduu in ka maran yahay macnahaasaa lagu xambaara daniga raajixa wa qaala aakharuuna waxay yidhaahdeen qayb kaloo culammada ka midi alaslu fi lkhabari alwaaxidi waxaa u asalaa khabarka waaxidka ah khabarka kelida ah waxaa u asalaa an yufiida danna inuu danni faa'iideeyo danni haalib ah wa rubamaa afaada alqaطca waxaa laga yaabaa inuu qaطci faa'iideeyana waa laga yaabaa bilqaraa'ini amaaraadka ku faa'iideeyo amaaraad kale oo raacay inuu qaطci yaqiina ku faa'iideeyo waa dhici kartaa milu kwnihi marwiyan fi صaxiixayn waa sida ahaanshihiisa uu ahaadoo kale mid lagu soo wariyey صaxiixaynka bukhaariyo muslim wa hada huwa araajix qowlkan dambaa raajixa buuri calaa kulli xaal mas'alada waxaa ku sugan akhbaarta aaxaadkii maxay faa'iideysaa ma danni bay faa'iideysaa mise cilmi yaqiin oo qaطci ay faa'iideysaa haddii cilmi qaطci oo yaqiina ay faa'iideyso ma binafsiha bay ku faa'iideysaa mise bilqaraa'ini bay wakhtiyada qaar ku faa'iideysa aqwaal saddexa masalada ku sugan culamada qaarkood waxay yidhaahdeen danni haali bay faa'iideysaa qaطci marna ma faa'iideyso laa binafsiha walaa bilqaraa'in waa qowl qowl labaad wuxuu leeyahay waxay faa'iideysaa yacni qaطci ama cilmi bay faa'iideysaa oo khabarka aaxaadkii hadduu saxiix yahay qaطci yaqiinoo cilmi a buu faa'iideynayaa binafsiha sidaana bacdu ahlicilmi baa ku tegey waana sida imaam axmed ibnu xambal laga soo naqliyey ibnu xasmi wahayruhuna waa siday ku tageen oo ay qabaan oo khabarku hadduu saxiix yahay aaxaadba ha ahaadee inuu cilmi yaqiina faa'iidaynayo yufiidu alcilma walcamala macan maatay ka cabbireen kaasina waa qowl qowl labaad waa qowl wasat ah oo labada u dhexeeya oo wuxuu leeyahay qaطci yaqiina iskeedu ma faa'iideynayso khabar kastoo aaxaad oo saxiixi qaci yaqiina faa'iidayn maayo ee bacdigood baa wuxuu faa'iidaynayaa akhbaarta axaadka ka mid a qaطci yaqiina amaaraad baanu ku faa'iidaynaya qowlkaas waa wasat labada qowl buu u dhexeeya yani jamaaca culammada ka mid ana dooratay oo <clears throat> waa sida ibnu salaax iyo ibnu kasiir iyo yani shaykhulislaam ibnu taymiya iyo yani culamo badan ay ku tageen waana qowlkay mashaayikhdu arjaxeen almualifuun lirisaala risaaladan usuulka aynu akrinayno mashaayikhda aliftay waa qowlkay arjaxeen wa haada huwa araajix ayay yidhaahdeen ibnu xajar acasqalaani laftiisu qowlkaasu arjaxaya nushada ibnu kasiirku kitaabkiisa ikhtisaaru culuum alxadiis yani wuxuu ku arjaxayaa sidaas ibnu salax ku tegey culamo badan oo kalena waa doorteen oo saasay arjaxeen marka waa qowlka markaysaga waxaa raajixa ah oo wasadkana marka waxbay ah marka saddexa qowl qowlkaasaa ugu qaraa'inta iyo amaaraadka keensanaysa inuu qaطci faa'iideeyo waxaa ka mid a ah xadiisku inuu yahay mid lagu soo wariyey saxiixaynka ama bukhaari iyo muslim ama midkood lagu soo wariyey weliba markaa saxiixaynka lagu soo wariyey ama midkood lagu soo wariyey waa inuu yahay axaadiistii aan lagu caalaqin oo lagu qabsan bukhaari iyo muslim yani waa inuu axaadiistaas yahay marka wuxuu faa'iideynayaa qaطci yaqiin ah wuxuu ku faa'iideynayaa talaqiga ummaddu qabuul kula kulantay ayaa waxaa la garanayaa inaynay danni ka badan tahay arrinku oo qaطci yaqiina tahay wuxuu markaa alxaafid ibnu xajar ku daray hadduu yahay musalsal bilaa'imma oo aimadii waaweyneyd ee xufaaddii ay kala warinayaan oo sanadka lagu taxay imaamyaal waaweyn oo xufaad ah waxa uu faa'iidaynaya markaana qaci yaqiin ayuu faa'idaynaya qaci yaqiin ah ayuu faa'idaynaya markaa sidaas weeye calaa kulli xaal taqsiimka khabarka la qaybinayo oo mutawaatir iyo aaxaad loo qaybinayo mid saxaabadii nebiga salى اllahu aleyh wasalam laga haya maaha mid taabiciintii laga haya maaha mid atbaacu taabiciintii laga haya maaha waa isilaax xaadis oo soo deriyey asalka taqsiimkaana waxa u asala muctazilo oo ibrahim ibnu curaya ninkii la odhan jiray jahmiga noqday iyo shiikhiisii alasam baa taqsiimkaa cid la timaada ugu horraysay cid ugu horraysay oo la og yahay ma jirto markay qaybiyeenna maqaasid sayi'a iyagu uga jeedeen oo in la yidhahdo akhbaarta axaadka lama xujaysanayo xujo ma aha taasay uga jeedeen culamo badan oo ahlu iyo taqsiimkii waa iska qaateen mujarad isilaax inuu yahay laakiin maqaasidii faasidka ahayd ay uga jeedeen bay dafciyeen oo radiyeen oo waxay sheegeen in waxa weeye qaybinta akhbaartii loo qaybinayo akhbaaru rasuul sala allahu alayh wasalam mutawaatir iyo aaxaad loo qaybinayo inaanay ka dhalanayn in la yidhaahdo qaar baa lagu camal falaya qaar baan lagu camal falayn ee khabar kasta iyo xadiis kasta oo nebiga sala allahu alayh wasalam ka sugan waxa waajiba in la raaco oo la qaato lagu camal falo saasaa waajiba hadday caqiido tahay iyo hadday acmaal tahay mid walba waa in loogu camal fala ha yeeshee bacd almuta'ahiriin oo mutakalimiinta ka mida oo maqaasidii sayiha uga jeedeen muctazilo wax ka mida qaatay baa jira oo waxay yidhaahdeen bacdigaasi akhbaarta axaadka ama caqiido mise axkaam camali ah caqiido looguma camal falayo laakiin axkaamta camaliga ah waa loogu camal falaya qowlkaasina waa qowl baail oo ka hor imanaya nusuusta kitaabka iyo sunnada kana hor imanaya ijmaacii salafka say mashaayikhduba caddayn doonaan marka maqsadkaa sayi'a in la qaato ma aha muctaziliya jahmiya iyagu waxay lahaayeen akhbaar aaxaad asina looguma camal falayo laa fi alcaqaa'id walaa fi alaxkaam alcamaliya dee bidcadoodii iyo dalaalkoodii juz ka mida in la qaato oo la yidhahdo war labada kala saara ma axkaamta camaliga mise caqiidada axkaamta camaliga waa loogu camal falaya laakiin caqiido looguma camal falayo caqiido loo qaadan maayo waa juz bidcadii iyo dalaalkii ka midoo la qaadanayo nebiguna sal allahu aleyh wasalam akhbaarta yani markaa akhbaarta sheegista uu sheegayey wuxuu u sheegaya in la ictiqaadiyo la raaco loogu camal falo ashyaa badan oo caqaa'idda ka mid a ayaa waxay ku soo aroortay axaadiis axaada ayay ku soo aroortay marka maqsadka sayi ay ka lahaayeen yani wuxuu ahaa inay axaadiistaas daafacaan waa iska riixaan ashyaa badan oo markaysaga ictiqaadaadkooda baatilka ka mida waxaa ka hor imanaya axaadiis markaasay dabeedna waxay samaysteen tukoo waxay cuskanayaan oo ay leeyihiin waa akhbaar axaada oo caqiide markaa looma qaato ama caqiidihii axkaam midna loo qaadan maayo marka ahlu ahlusunna waljamaca waxay qabaan akhbaarta aaxaadkaa mujarad taqsiim isilaax haddii looga jeedo way iska ogolaadeen oo mujarad tafhiim iyo in la fahmo iyo in la garto iyo in markaysa marka waxaan yani way taqaasiimta dhammaan dee in markaysagaa saxaabadii laga hayaa shardi maaha oo yani faniyada kala duwan qaybaha la qaybinayo ee funuunta kala duwan yani marka mid walba qayb la soo gelinayo yani waxa weeye dee mid wada loo wada hayo markaysagaa ma aha yani saxaabadii laga wada hayo laazimna ma aha marka waxaban hadday wuxuu yani yihiin yani taqsiim tafhiim looga jeedo oo nusuusta ka hor imanaynin dee dhibi kuma sugna marka wax camalkii ay dhibaysaa ma jirto haddii la yidhaahdo kanna aaxaad baa la yidhahda kanna mutawaatir baa la yidhahdaa waa mujarad taqsiim oo la yidhahda mutawaatirka waxaa loo qaybiyaa intaas oo lafdi iyo macnawi aaxaadka waxaa loo qaybiyaa yani hariib iyo casiiz iyo mashhuur ayaa markaa axaadka loo qaybiyaa yani wax dhiboo ku sugani ma jirto mid waxa weeye dhib ay leedahay ma faniyada kale kala duwanna taqaasimta waa leeyihi hadday naxwo tahay hadday sarfi tahay hadday balaaga tahay hadday waxa weeye markaa culuum tahay hadday culuum tahay hadday hayruhaa tahay wahaakada marka arrinka dalaalka ahe nusuusta ka hor imanaya in la qaato iyo isilaaxa marka waxa weeye ee taqsiimka keliya looga jeedo in la qaataa labadu waa kala duwan tan culammadu waa ogolaadeen tan kalena waa diideen waayo tan kale bail wey laakiin taqsiim kasta inuu yahay mid waxa weeye nas loo hayo de mid laazima maaha atacabud بأخبار اlaxaad tacabudka lagu camal falayo ama layska rabo in lagu camal falo ah, akhbaarta axaadka ah lagu cibaadaysto ama lagu camal falo akhbaarta axaadka waa alab camalfal lagu camal falayo la dalbaayo taasaa tacabudka atacabudu biakhbaari laaxaadi jaa'izun caqlan akhbaarta aaxaadka in diin ahaan loogu camal falaa waa mid bannaan xagga caqliga waa ka bannaanta caqliga waa ku bannaanta oo caqligu mustaxiil ka dhigi maayo axkaamu alcaqliya waa saddex waa aljawaas iyo alistixaala iyo axkaamta caqligu waa saddexdaa xukum caqli oo saddexdaa ka baxsan la heli maayo inuu shaygu yahay waajib ilaaba ilaa inuu saa noqdo ilaaba ilaa inuu ka baaqdo labada mid waliba inay bannaanta jaaza wajaaza inay ta waa saddexdaa weji waqad qaama daliilu calayhi samcan daliilku waa ku qumay in lagu camal falo ku tusinayaa samciga gudihiisana waa ku qumo waa ku sugan yahi samciga waxaa loo jeedaa waxyiga marka caqlan wa sharcan mid walba yani waxay tahay akhbaarta axaadka in lagu camal falo xagga caqliga waa jaa'is oo caqligu waajibna ka dhigi maayo mustaxiilna ka dhigi maayo camalfalka lagu camal falaa ee jaa'is buu ka dhigaya laakiin waxa waajibiyey in lagu camal falo yani daliilka samciga famin dalika awala ijmacu asaxaabati radia allahu canhum calaa qabuuliha waxaa ka mid ah kaas waafiqitaanka saxaabadu ay isku waafaqeen ilaahay raalliha ka noqda saxaabada rasuulka sala allahu aleyh wasalame calaa qabuuliha aqbaladda la aqbalaayo ay isku waafaqeen akhbaarta axadka faqad ishtahara canhum arujuucu ilayha fii waqaa'ica laa tanxasiru waxaa caanbaxay xaggooda waxaa ka caanbaxay noqodka ay u noqonayaan akhbaarta axaadka ah fii waqaa'ica laa tanxasir fii waqaa'ica laa tanxasiru dhacdooyin aan koobmaynin gudahooda dhacdooyin aan koobmaynin gudaheeda inay u noqon jireen akhbaarta aaxaadka ayaa ka caanbaxday kama fii irsi ljaddati assudusa sida ku sugan dhaxalka ayeeyadu ay dhaxlayso yani sudus ay dhaxlayso oo nasiibka ay wax ku dhaxlaysee fardigii inuu yahay lix meeloodoo meel ahaan wadiyat iljaniini iyo uurjiifka magtiisa haddii waxa weeye la dilo oo uu bakti ku soo dhaco wa tawriisi almar'ati iyo sida dhaxalsiinta gabadha la dhaxal siiyo oorida laga dhaxal siiyo min diyati zawjiha magtii ninkeeda laga dhaxal siiyo wa taxawuli ahli qubaa'in ila alqiblati fii salaatihim iyo sida reer quba gedoonkay u gedoomeen oo kale weeye ila alqiblati qiblada ay u gadoomeen fii salaatihim salaadooda gudaheeda ay ugu gedoomeen xagga qiblada ay u soo jeesteen quba waa la sarfiyaa waana la manciyaa waa la qasriyaa waana la madaa afarta wajib waa ku bannaanyin ilaa qubaa ya ilaa qubaa'in ilaa quba oo hamzada la jaro qasri iyo maddi sarfi iyo cadamkiisa ya afarta weji baa ku bannaan bayd baa qaar ku cabiri jireen hadda markaa baydkii m ma istixdaarayeen wa akhdi ljizyati iyo sida jizyada in la qaado gibirka min almajuusi majuuska laga qaado majuusku waa kuwa dabka caabuda ka ahli lkitaabi sida ahlu kitaabkaba magta looga qaado sida ahlu kitaabkaba looga qaado jizyada in majuuskana laga qaadayo jizyada yani qur'aanku wuxuu sheegay in ahlu kitaabka laga qaado jizyada qatilu اladina la yuؤminuuna biاllahi wala bاlyوم الآkhir wla yuxarimuuna ma xarama allah warasuluh wla yadiinuuna diin اlxaqi min aladina uutuu اlkitaaba xatى yucطuu اljizyaةa can yadin whm saakhiruun marka aayaddii waxay sheegtay ahlulkitaab in jizye laga qaado axaadiista nebiga sala allahu aleyh wasalam baa ku soo aroortay in jizye laga qaado majuuska waatii cabdiraxmaan ibnu cawf uu sheegay in nebigu sala allahu aleyh wasalam akhadaha min majuusi hajar xadiiska saxiixa wa أفعال الرسول صلى sal عليه aleyh في fii buyuutih iyo ficiladii rasuulka sal allahu aleyh wasalam yani dhammaanteed uu ku samayn jiray nebigu sal allahu عليه wasalam guryihiisa gudahooda uu ku samayn jiray dhammaan waxay u noqon jireen akhbaartaas aaxaadkay u noqon marka daliilka koowaad waxay culammadu tilmaameen ee u daliilka akhbaarta axaadka in lagu camal falo ijmaaca saxaabaday u deliishadeen saxaabadii baa ku ijmaacay oo sabiilulmu'miniinkii baa wuxuu yahay in lagu camal falo akhbarta axaadka wayatabic hayra sabiili اlmu'miniina nuwallihi ma tawallaa marka waajib weeye in sabiilmuminiinka la raaca dhacdooyin badan oo kala duwan bayna saxaabada kaga caanbaxday in loo noqdo akhbaarta aaxaadka oo marka mutawaatir la waayo xataa aaxaadka in loo noqonayo lagu camal falay wax inkaara oo saxaabadii bacdigood laga soo naqliyey oo yidhi loo noqon maayona ma jiro si shaa'icoo badan bayna ugu noqon jireen dhacdooyin badan oo kala duwan bayna ka so arorto majmuuca dhacdooyinkaa marka la isu geeyo iskhilaafsan ee kala duwan ee dhacdaba wax ku saabsan tahay saxaabadiina sidaas agtooda shaa'icay ka noqoto ka caanbaxday aynay u noqon jireen aynay ku kala bixi jireen waxay isku khilaafaanna ay u noqon jireen akhbaarta aaxaadka markay helaanna aynay wax kale ku bedelin jirin oo kii laga heli iyo kaan laga helin labaduba ay ku raali noqon jireen raacina jireen waxay ku tusinaysaa akhbaarta axaadka in lagu camal falaa inuu yahay ariiqi saxaabada dhaxalka ayeeyadaa ka mida ay sudus wax ku dhaxasho malaa culamada qaar sanadkeeda bay ka hadlaan calaa kulli xaal culammadu masalada waxay kula kulmeen qabuul waxaa ka mida uur jiifka diyadiis oo gabadhii uurka lahayd haddii markaa aqoon loo geysto iyo nabarro oo dabeedna ilmihii uurka ku jiray uu dhinto oo uu bakhti ku soo dhaco dee quraa ka waajibtay quraduna waxay ahayd addoon bay marka la waayona culammadu waxay yidhaahdeen waa cushru diyati ummiha cushru diyati ummih ilmaha yare bakhtiga ku soo dhacay nabarka iyo qoontaa daraaddeedna u soo dhacay ee u soo duulay hooyadii magteeda marka toban meelood loo qaybiyo meel ahaan baa markaysaga ka waajibaysa waa shan halaad shan halaad wey waxaa la mid a oorida in laga dhaxal siinaayo maktii ninkeeda oo ninkeedii haddii la dilo makta laga qaata inay dhaxal tahay dee xadiis baa ku soo arooray cumar wuxuu ismoodsiiyey ama wuxuu istusay cumar isagaan xadiiska ogayn in magta la qaybsado oo tolku qaybsado markaasaa loo sheegay xadiiska nebiga sal allahu aleyh wasalam in nebigu sal allahu aleyh wasalam warasa imra'ata ashima adubaabi min diyati zawjiha ashima adubaabi ninkii la odhan jiray markii la dilay ooridiisii in magta laga dhaxal siiyey oo magtii nebigu intuu dhaxal ka dhigay qayb magtii ka mida oo dhaxal ah dhaxal ahaan inuu u siiyey ooridii markaasuu cumar ra'yigiisi ka noqday xadiis ka raacay waxaa ka mid a ah reer quba inay u gedoomeen yani markaa xagga qiblada reer quba oo salaad casar tukanaya reer quba oo salaad casar tukanaya masjidka quba ayaa waxaa soo maray nin saxaabiy la soo tukaday nebiga sala allahu aleyh wasalam markaa reer quba ma ogayn in qibladii la xawilay oo baytulmaqdis bay u tukanayeen markaasaa ninkii u sheegay iyagoo baytulmaqdis u tukanaya alaa ina alqiblata qad xuwilat qibladii waa la xawilay oo xagga kacbada loo xawilay ya salaaddii iyagoo ku jiray dabeedna marka waxa weeye intii dambe baaqigii salaadii u hadhay waxay u tukadeen xagga kacbada xaggii kacbaday u soo jeesteen oo imaamkii soo hormaray salaadiina markaysaga aakhirkeedii awalkeedii lagu binayo sidii lagu waday waxaa ka mid a magta in majuuska laga qaado ficilo badanoo nebigu sala allahu alayh wasalam ku samayn jiray gurigiisa akhbaarta lagu soo wariyo akhbaar axaada waxay saxaabadu u noqon jireen zawjaadka rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyagay su'aali jireen iyagaa ayay su'aali jireen saxaabada nebigu ha sax baaraka allah fiikum wa ljizyati min almajuus iyo in markaa jizyada laga qaado majuuska laga qaado xadiiskii aynu soo sheegnay ayay markaa u cuskadeen ficilo badan oo rasuulku sala allahu aleyh wasalam guryihiisa ku samayn jirayna saxaabadu waxay u noqon jireen zawjaadka rasuulka sala allahu aleyh wasalam iyagay weydiin jireen siday u sheegaan bay ku camalfali jireen halkaa iska joog wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk